بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الناظم رحمه الله والنصب للمفعول حكم وجبا كقولهم سادا الأمير أرنبا كقولهم سادا وكل فعل متعد ينصب مفعوله مثل سقى ويشرب لكن فعل الشاك واليقين ينصب مفعولين في التلقين تقول قد خلت الهلال اللائحا وقد وجدت المستشار الناصحا وما أظن عامر الرفيقا ولا أرى لي خالدا صديقا وهكذا تفعل في علمت وفي حسبت ثم في زعمت bab mafcuul bihi hada maxalu waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii mulxat licraab waxaa inoogu dambeeyey baabkii naaibu faacilka sheekhu raxima llahu tacala halkan wuxuu kaga hadli doonaa mafcuulu bihiga mafcuulu bihiga awalan waxaynu qaadan doonaa tacriifkiisa tacriifkiisa horeynu u marnay oo waxaa la odhan jiray waa waxa saddex arrimood laga helo alsmu almansuubu aladi yaqacu calayhi ficlu lfaacil waa ismi ismi haddii aynu nidho waxaa ku baxay alficlu walxarfu almansuub waa mid la nasbinayo waxaa ku baxay almarfuucu walmajruur aladi yaqacu calayhi ficlu lfaacil waa ka uu ku duldhacaayo faacilku ficilka uu sameeyey faacilkii maadaama oo sameeye uu yahay waxa uu samaynayo ka uu ku duldhacayo ayaa la idhaahdaa maxay mafcuul la idhahdaa waa tacriifkiisa waa alsmu almansuub aladi yaqacu calayhi ficlu lfaacil su-aal baa iman karta su-aasha iman kartaa waxa ay tahay wuquuca maxaa looga jeedaa dhicitaanka ficilku isaga ku duldhacayo maxaa looga jeedaa si kale haddaan u dhigno haddaad tirahdo hadda darabtu zaydan zayd baan garaacay darabtu waa falkii iyo sameeyihii oo soo ma waxa garaacaasi uu ku duldhacayaana waayo waa zayd oo mafcuulkiiya soo ma hadda tacriifkii waa ku dabaqan yahay alladii yaqacu calayhi ficlu lfaacil soo ma haddaan idhahdo ka waran maa darabtu zaydan zayd maan garaacin ya maa darabtu maan garaacin zaydan zayd hadda tacriifkiina muxuu ahaa aladii yaqacu calayhi ficlu lfaacil faacilka wax sameeyey ficilkuu sameeya ku dul dhacay iminka muu ku dul dhacay markaan idhi maa darabtu zaydan haddaan ku idha laa tadrib zaydan maxaan kaga jawaabinaa waxaynu kaga jawaabaynaa wuquuca kuduldhicitaanka uu ku duldhacayo faacilku ficilka uu sameeyey wuquuca waxaa looga jeedaa waa tacaluquhu bihi calaa sabiili hubuuti aw calaa sabiili nafyi waa ku tacaluqaya wuxuuna ugu tacaluqayaa calaa sabiili hubuut si sugan oo sugnaanshaa hadda markaan aado darabtu zaydin zayd baan garaacay waa calaa sabiili hubuut ow calaa sabiili nafyi ama diidmo si markaan ku idhahdo maa darabtu zaydin zayd baan garaacay dee tacalluq waa la wuquuci laakin waa calaa sabiili annafyi markaa iska ilaaliya taasi waa tacriifkiisii caamil baa jira ku camal fala mafcuulu oo nasbiya caamilkaasi culimadu waxay tilmaamaan inuu afar yahay ko alficlu almutacadi ficilka mutacadiga ee mafcuul u tallaabaa dee nasbinaya waa nasbinaya waxaa kale oo ka ah oo ay tilmaamaan alfaacilu ismu lfaacil mutacadi wayno iman doonaa insha alla ismiga wa camal falaa soma yacmalu camal ficli soo ma ismiga faacila mutacadiga ee ficilka laga soo qaatay marka hore uu mafcuul u tallaabayay isna sidiisoo kale ugu tallaabayaa haye iyo msterka laftiisa msterka laftiisu isna waa ku camal fala walowlaa dafcu llaahi annaasa annaasa waa la kordhigay maxaa loo kordhigay ayn alcaamil waa dafciga oo masterka waxaa kale oo kamid a caamilka ku camal falo mafcuulka mafcuul bihiga waxaa loo yaqaano ismu ficilka alaykum anfusakum alaykum anfusakum anfusakum maxaa nasbiye caamilka nasbiye me waa alaykum tan baa ismu ficila bmanaa ilzamu anfusakum wy nafina laazima marka afartaa shayna waa caamilka ku camal fala mafcuulu bihiga ko alficlu almutacadi laba ismu lfaacil mutacadi saddex almasdar mutacadi afar ismu lficl mutacadi soo basiid ma afartaasi ayaa caamil u ah waxaa kaloon sheegnay tacriifkiisii waxaa kaloon ku daranaa xukunkiisa xukunkiisa sheekha inoo sheegayba wanasbu lilmafcuuli xukmun wajaba xukmuhu anasbu xukunka mafcuulu bihiga waa maxay waa in la nasbiyo weeyi kamaa ana xukma alfaacili alrafcu faacilka xukunkiisuna muxuu ahaan jiray marfuuc buu ahaan jiray haddee su-aal lagu weydiiye ka warran lagu idhahdo limaada rufica alfaacilu walimaada nusiba almafcuulu sheekh maxaa faacilka loo rafciyey mafcuulkase maxaa loo nasbiyey waa su lagu weydiin kara waxaan kaga jawaabaynaa alfaacil laa yatacadad faacilku ma tacadado ma tiroobo alfaacilu yakunu waaxida faacilku waa mid wlmafcuul yatacadad mafcuulku waa tacadudaa isagu waa badan kara rafcuhu waa haqiil nasbuhuna waa khafiif marka culayskii rafcaha muxuu la muxuu la muwaasanoobayaa faacilka yaridiisa la tilfaada sooma fududadii fatxaduna maxay la muwasanoobaysaa kasradii ama farabadnidii mafcuulu biga marka liajli tacaadul si layskugu ha dheeli tiro oo cadaalad loo sameeyo darteed ayaa mafcuulkana nasbaha loo siiyey rafcahana faacilka loo siiyey culummayna basidan waa basiid inta kale waan ku dhex baraarujin doonaa intaasa ugu muhiimsan wuxuu yidhi sheekhu wاnasbu lilmafcuuli xukmun wajaba ka qowlihim saada alamiiru arnaba wnabu nasbo wanasbu kordhig xukmun xukun weey xukunka oo wajaba waajibay ay huwa xukunku lilmafcuuli mafcuulka u waajibay wadalika tusaale kaain wuxuu ahaaday ka qawlihim ee ka qawlilcarabi carabta qowlkooda ay idhaahdeen saada waa ugaadhsaday alamiiru amiirkii arnaba bakaylu ugaadhsaday muxuu ku yidhi nasbuhu waa xukun waajib u ah mafcuul bihiga waa xukunkiisi xukmuhu annabu halkaan idin lahaa wey tusaalina waa kusiiye wuxuu ku yidhi saada alamiiru arnaban hadda u fiirso faacilkii waa alamiir ficilka iyo falka uu sameeyeyna waa ugaadh lafdeeda ugaadhsiga uu faacilka amiir ii sameeyey muxuu kudul dhacay arna buu kudul dhacay ma ala sabiili hubuut mise waa ala sabiili nafyi waa ala sabiili hubuut sooma waa basida hadda arnaba waa mafcuul sheekh waa mafcuul waayo tacriifkii baa ku dabaqmay tacriifkii baa he ku dabaqmay wanasbu waa mubtade xukman waa khabarkii wajaba waa ficil maadi alifku alifladlaad faacilku waa huwa xukunku noqonaya waxaa laga sifaynaya xukunka lilmafcuuli jaari majruurka xukmoon iskaga tacaluji ka qawlin jaariya majruurkaasi mubtade maxduufo jaa-isulxadafu khabar u yahay wadalika ka qawlin baad odhanaysaa wanasbu nasbo xukmun xukun weeyi xukunka oo wajaba waajibay ay huwa xukunku lilmafcuuli mafcuulka u waajibay waxaa nusakha qaarkood ku sugan wanasbu lilmafcuuli xukmun waajibun waajib oo ismi faacila markaa waa caadi sifo caadi u noqonayaaba wnaصbu naصbo xukmun xukun weeye xukunka oo waajibun waajiba lilmafcuuli mafcuulka u waajibay waxaa kale oo sugan wanaصbu lilmafcuuli xukmun uujiba uujiba waa muayr si awjaba ficilkii abaa laga keenay sooma ujiba muayr si ficilku waa majloo binay wnaصbu naصba xukmun xukun weeye xukunka oo wajaba waajibay ay huwa xukunku lilmafcuuli mafcuulka u waajibay wadalika tusaale kaain wuxuu ahaaday ka qawlime ka qawlilcarabi carabta qowlkooda ay yidhaahdeen saada waa ugaarsaday alamiiru amiirkii wuxuu ugaarsaday arnabaabakayla ayaa u ugaarsaday marka culima waa shaad faacilka in la faacilka in la nasbiyo mafcuulkana la rafciya sida tusaalihi oo aynu soo qaadan jirnay ahaan jiray kharaqa thawb lmismaara hadda eeg athawbu waa maxay waa mafcuulkii soo ma almismaarana waa faacilkii hadda laakin sidaa kuu qoran ama maxaad moodes athawbu faacil baad moodide almismaara nin mafcuul baad moodi kharaqa waa dilaaciye athawbu maradii wuxuu dilaaciye almismaara mismaarki masada kharaqa thawbu maradii waxa dilaaciye almismaara mismaarkii baa dilaaciye markaa eeg waa shaad in la rafciyo mafcuulkii lana nasbiyo faacilkii waana saa ufahantiin warubama ukhira canhu lfaacilu naxwu qad istawfa alkharaaja alcaamilu warubamaa ukhira in dib loo dhigo ayaa la arkaa alfaacilu faacilka in dib loo dhigo canhu ay can lmafcuulu bihi mafcuulu bihiga dib looga dhigo wadalika tusaale naxu qad istawfa waxa oofsaday oo qaatay alkharaaja kiradii dhulka alcaamilu ki shaqaynayay halkan wuxuu kaga warramayaa sheekhu rubamaa haddeen aragti waa taqliil bay faaideedaa sooma waa taqliil wey wuxuu ku leeyahay mafcuulku de axwaal buu yeehan jiray ima taqdiim wa waa ima tawasut soo saddexaad ma aan jirin in la taqdiimiyo oo ficilka iyo faacilkaba lagu horraysiiyo iyo in la taakhiiriyo oo ficilka iyo faacilkabahe laga dambaysiiyo waa sida asalkaa iyo tawasut inuu u dhaxeeyo faacilka iyo ficilka soo saddexdaa xaalood muu yeelin jirin saddexdii mid kamida kuu baraarujiyo wuxuu ku yidhi labo alkan ku sheegi doona midun buuna sheegi dooni ta taqdiimku muna sheegin wa rubamaa ukhira canhu lfaacil waa maxay faacilkaa dambaynaya maxaana soo horeynaya ficilkii iyo mafcuulkii waa tawasulkii marka weyan xaaladan waa tawasulkii weyan ka dambeeyaa le faacilkii wa rubamaa ukhira canhu faacil bu ku yiri soo ma galaya mafcuulka dhexda gelaya laba suuradood labadaba way noqon kartaa imaa jawaazan wa imaa wujuuban tawasulkaa uu mafcuulku bartanka u gelaya waajibnimona way noqon kartaa jaa-isnimona way noqon kartaa hadda tusaalaan uu kusiiye u kuri qad istawfa alkharaaj alcaamilu ila istawfa waa ficil maadi soo ma alkharaaja waa mafcuulki alcaamiluna waa faacilki soo ma waa waa jawaaskii wey waa jawaaskii wey sababtu waa maxay ya wax maanicaan diiday bade wax maanica ah, taqdiimkaa laga soo horeysiiye faacilka wax u diidayay ma jiro waxaa kamid a ah qawluhu tacaala walaqad jaaa aala fircawna nuduru walaqad jaaa aala fircawna annuduru annuduru waa faacilkii oo dambeeya aalana waa mafcuulkii oo tawasuday soo ma aayadda qur'aankiina waa la mid waa tawasud waana jaa-is noqon karaa tawasudkaasi mata kutubta hore waynu kusoo baraarujinay ida اtasala bilfaacili damiir mafcuul sooma damiir mafcuulka u noqonaya haddii faacilkii uu la xidhiiro u noqonayo mafcuulka maxaa waajib noqonaya ya inuu mafcuulkii tawasudo faacilkiina uu taahuro limaada lianlaa yalzama calayna cawdu damiiri calaa mutaahirin lafdan wa rutba si ka dhalan oo ayna ka laazimin inuu u noqdo damiirkii mid kaga dambeeya lafdan wa rutbatan tusaale waid ibtalaa ibraahiima rabuhu ka waran ibraahim waa mafcuulkii wuxuuna u tawasuday eh, mafcuulkii ficilkii iyo iyo faacilkiiba udhexeeya ma waajiba tawasudkaasi mise waa jais waa waajib limaada faacilka dambe waxaa la xidhiidhsaday shay damiir u noqonaya mafcuulka haday noqon lahayd weyd rabuhu ibraahima rabuhu damiirkan ku jira ayuu noqon lahaa ibrahim ibraahimna wuu kaga dambeeya lafdan wa rutbatan laakin hadda muxuu kaga horaya lafdan buu kaga horaya lakin rutba ahaan ku dambayn lahaa de soo saxiix ma waxaa kaloo xaalad labaad ah idaa kaana almafcuulu damiiran mutasila sow mafcuulku damiir muu noqon jirin hadduu mafcuulkiiba noqdo damiir mutasila caamilkii ku daba dhegan dee waxaa waajiba ah inuu tawasudo markaana darabanii zaydun ka waran ya sheekh muna darabanii yadan mina mafcuulkan dee zaydun waa faacilka umaakara tawasudkaasi uu tawasuday waa waajib weeyaan markaana soo basiid maaha halkaa hal xaalaynu ku ayna xaaladaas waa maxay waa xaalatu tawasud xaalatu tawasudi lilmafcuuli bayna alficli wlfaacil oo imaa jawaasan wa imaa wujuban aynu ka soo qasaarnay intaasu sheeku baraarujiye wuxuu yidhi wa rubamaa ukhira in la dambaysiye ayaa la arkaa rubamaa waa taqliil waxayna u diyaarisay maanta maadaasi waa muhayia o inay jumlo gasho saxiix ila ukhira waa ficil madamu hayru siiqe alfaacilna waa naabi faacilkii canhu jaariye majruurka ukhira warubama ukira in dib loo dhigo ayaa la arkaa alfaacilu faacilka in dib loo dhigo canwe canilmafcuulu bihina dib looga dhigo wadalika tusaale qad istawfaa waxaa oofsaday oo qaatay alkharaaja kiradii dhulka alcaamilu kii shaqaynayey aye waa soo taqadumi karaa culimo waa hee waa soo taqadumi karaa oo mafcuulku waa ka soo horayn karaa ficilka iyo faacilka labadaba ima jawaazan wa imaa wujuban labadaasaa ka soo bixi fa fariiqan kadabtum kadabtum waa ficilkii iyo faacilkii fariiqana waa mafcuulkiiyo soo taqadumay ma jawaas ba mise wujuub ya waa jawaas wey su-aal haddee lagu weydiiye ka waran haddee lagu idhaahdo maxay culimmadu u baneeyeen nuxaadu mafcuulka in laga soo horraysiiyo ficilka oo ay u diideen faacilka in laga soo horraysiiyo ficilka se min suaal maxay u baneeyeen in mafcuulka laga soo horreysiiyo ficilka una diideen faacilka in laga soo horreysiiyo ficilka waa su-aal muhiim ah jawaabteedi waxay noqonaysaa jawaabteedu waa maxay jawaabteedu waa basiid faacilka xukunkiisu waa maxay waa waa rafc waa marfuuc mafcuulka xukunkiisuna waa maxay waa mansuub haddaynu ka soo horraysiino faacilka ficilka muxuu u ekaanaya mubtadu u ekaanaya jumladan dambana faacilkii inuu damiir mustatiri yahay oo ismiga hore u noqonay jumlada dambana ay khabarkii noqoto laakiin iltibaaska caynkaas baa suulaya haddii lasoo horraysiiyo mafcuulka sababtu ku suulayaan waa maxay dee mubtadihiina waa marfuuc mafcuulkiina waa mansuub saxiix walala mana basidayn ishkaalka caynkaase sheekh laftiisu waa ka jawaabaya idinkaas yaa akhrisan doona wa ima wujuban taqdiimkaasi inuu waajib noqdo waa haddii uu noqdo waxyaalaha sidaaratlkalaam kale oo kale ayama tadcuu falahu lasmaa lxusna fa ay aayaati illaahi tunkiruun waa mafcuulkii soo taqadumay limaada wuxuu yeeshay sidaarat lkalaam lianna ism alistifaam lahu sidaarat lkalaam soo samayaan jirin taasina waa xaalatu maxay ataqdiim weeyaan wa in taqul kallama muusa yacla xaaladdaa sheekh kolkaa kamuu sheegin xaalada sheekhu muu baraarujiyey uu ka tegey wain taqul kalama muusa yaclaa faqadim ilfaacila fahwa lwlaa wain taqul haddii aad tidhaahdid kalama waa hadlay muusa muuse waa hadlay yaclaa yaclaa ayuu la hadlay haddii aad tidhaahdid faqadim soo horraysi adigu alfaacila faacilka soo horraysi fahwa ay liannahu taqdiimu lfaacilkaasi alwlaa midka waajibka a ah wey midka xaqnimada badan ee waajibka a ah weeye halkana wuxuu inuu faacilku horeeyo mafcuulkuna u dambeeyo waa sida asalka waa sida mararka waajib waajibubuu noqonaya sida hadda oo kale waa xilima waa idaa khiifa iltibaasu lfaacili bilmafcuul waa marka laga cabsado inay isku ekaadaan oo ay isku dheh galmaan faacilkii iyo mafcuulkii lama kala garanayo sababta loo kala garan waaya waa maxay wa waa licadami duhuuri licraab labadan ismi ee meesha yaalla iraabti kama muuqanayso ama qariin aan jirin bade qariino lagu kala garto oo midkood u cayimaysa inuu faacil noqdo midkoodna u cayimaysa inuu mafcuul noqdo ayaan jirinba marka maxaa la samaynayaa ka hore waxaa laga dhigaya faacilkii ka dambena maxaa laga dhigayaa mafcuulkii baa laga dhigaya tusaale maqsuurayn bay noqdeen laba ismi maqsuur ismiga maqsuur waxaynu naqaanaa in xarakada lagu qadaro ismiga maqsuur maxaynu naqaanaa in xarakada lagu qadaro ja alfata ra'aytu lfata marartu bilfata soo saddex xaalood ba laguma qadari jirin hadda u fiirso muusa iyo yacla labadu waa ismu maqsuur si aad u kala garan kartaa markaa xarakadi ma muuqato soo ma hadduu faacilku hadday xarakadu muuqato dee faacilku marfuuc bu ahaan laha mafcuulkuna mansuub bu ahaan laha nasbaa saarna fatxaa saarnaan lahay hadda marka dee ka hore faacil ka dhig ka dambana waxay isla noqdeen ismi ishaare ismi ishaare waa mabni ma ismi ishaare isla noqdeen waa licadami duhuuri اlicraab maxaa la samayn tusaale daraba haada daka baa tiri daraba haada daka baa tiri maxaan samaynana marka labad midna icraabka muu ka muuqda la ka hore faacil ka dhig ka dambana mafcuul ka dhig waxay isla noqdeen laba ismi mawsuul daraba man fi daari man cala albaabi maxaad samayn marka daraba man fi daari man cala albaabi maxaad samayn ka hore faacil ka dhig ka dambena mafcuul ka dhig waxay isla noqdeen laba ismi oo loo tiiriye labadoodaba yawlmutakalim daraba ghulaami sadiiqii baa tiri maxaad samayn marka ka horena faacil ka dhig ka dambena mafcuul ka dhig saas baa waajib ah waayo waayo lama kala garanayo de iltibaas ba meesha yimid faacilkii mafcuulkii baa isku dhex maadaama oo iltibaas u yimid waxaa la samaynaya ka horena faacil baa laga dhigi ka dambana mafcuul baa laga dhigayaa masla fahni laakin hadday qariina taalo qariina lafdiya ama qariina macnawiya waajib noqon maayo takhiirku takhiirka mafcuulka dib loo dhigayay waajib noqon maayo limaada labsigii iyo dhehgalkiibaa meesha ka baxaya misl fahni inta culimo qariina lafdiya waa maxay darabat musa layla darabat musa layla qarinaas waa qariina lafdiya waa idin muuqataa way limaada faacilku haddii uu yahay dhadig caamilka maxaa la gelin jiray taa u taaniid idan maxaynu garanana hadda darbiga in ay samaysay layla inay samaysay layla faacil ah mafcuulkuna waa muusa marka waajib ma aha in la takhiriya dib baaba loo dhiga facilka waa iska dambeeyaba barabat muusa muuse waxaa garaacday layla ayaa garaacday mana basidan waa qariina lafdiya de qariina lafdiya waad garanaysina waa maxay faacilka haddii dhadig yahay waxaa loo gelin jiray caamilka maxay taa utaniif ayaa la haleeshin jiray ama qariina macnawiya meesha taalla qariina macnawiya ayaa meesha taalla tusaale akalal kumahraa muusa geedkii kumahraha la odhan jiray waxaa cunay muusa cunay qariinadan waa qariina macnawiya meeshan taalla qariina macnawiya waa maxay kumathruhu waa wixii la cunayo waa ma'kuulkii la cunay muusena waa kii wax cunayo waa aakilkii suuragal maa inaad tidhaahdid akalal kumudra geedkii kumudre la odhan jiray wuxuu cunay muuse muusuu cunay ma suuragal waa qariina macnawiya kan hore waa ma'kuulkii la cunayey muusena waa aakilkii isaga wax cunayey weeyaan halkaana qariina macnawiya taala haddee laakiin kuwaa la waayo maxaa la samaynayaa ka horana waxaa laga dhigayaa faacil kadambani mafcuul baa laga dhigaya mayna basidayn intaasu kaga warramay bidkaan ufiirsada wain taqul haddii aad tidhaahdid kallama waa hadlay muusa muuse yaclaa yacla ayuu la hadlay faqadim soo horraysi alfaacila faacilka soo horaysi fahwa fadaas waa tacliiliya fahwa ay linahu taqdiimkaasi la soo horraysiinayo faacilku alwlaa midka mudnaanta badan weeyi alwla haddaad tira midka mudnaanta badan weeye haddaad ku laqmaysid waxay noqonaysaa waxaa kaloo iska banaan in mafcuulka lasoo horreysiiyo maaha alwlaa ay alaxaqu walwaajib sida sheekh maxamed amiin raximahullah uu ku fasiray alaxaqu walwaajibu saasaa waajiba weyan alwlu imika alwlaa midka waajibka ah weeye saasaynu odhanan wkulu ficli mutacadin yansibu mafcuulahu milu sa wayashrabu wa kulu ficlan ficil dhammaantii ficilka oo mutacadin gudbaya ilaa mafcuulin bihi mafcuulin bihi u gudbaya yansibu waa nasbinaya ay huwa ficilkaasi mafcuulahu mafcuulkiisa ayaa u nasbinaya wadalika tusaale milu saqa waa waraabinayaa zaydun zayd daabatow daabadiisii wuxuu waraabinayaa almaaa biyo ayuu waraabinayaa wayashrabu wamilu yashrabu waa cabaya ay huwa zayd alcasala malabkii buu cabaya halkana wuxuu ka waramaya ficilka buu qaybinaya ficilka wuxuu uqaybinaya ficil mutacadi oo mafcuul u talaaba iyo ficil laazima oo mafcuulaan u talaabay maa tacriifu lmutacadi wa maa tacriifu laazim mutacadiga ficilka mutacadiga ee gudba tacriifkiisu waa maxay tacriifkiisu waxa weeyaan maa yatajaawazu ilaa mafcuulin bihi waa ka u talaaba mafcuul bihi mafcuul bihi ka u talaaba ayaa la dhahdaa mutacadi saxiix wala la ka ka soo horjeedana waa qaasir oo waa maxay maa laa yatajaawazu ya maa laa yatajaawazu alfaacila ka aan faacilka ka tallaabin ee mafcuul aan u tallaabin maxaa la dhahdaa laazim baa la dhahda ama qaasir baa la dhahdaa ka tallaabee mafcuul u tallaabana maxaa la dhahdaa mutacaddi baa la dhahdaa culima soo basiid ma mutacaddi baa la dhahdaa haddaba u fiirso ficilka markaynu ka egno min xayu tacaddi wluzum min xayu tacaddi waluzumu markaaynu ka eegno afar qaybood baa loo qaybiya daa'iman mid weligiiba isagu gudba daraba iyo nasare ka waran weligoodba mina mucadayn weligoodba mafcuulba u tallaaban iyo mid laazim ah sida sharuufo iyo karumo iyo hadda waynu soo marnay ficilkii lo jiray sartii lo odhan jiray facula ee sarfiga aynu kusoo qaadanay maxay aan jirta weligeedba mina laaziman wa ka waa laazim ah iyo mid aan lagu sifaynayn tacadi xaqiiqatan laaimnimana aan lagu sifaynayn waa kaana iyo walaalaheed iyo mid marna gudba marna aan gudbin marna mutacadi bu marna laazim bu noqda waynu tirna afcaasha mutamimada socona ficilkii shakara kamid a ficilkii nasaxa kamid a nasaxtuhu baad ohan kartaa nasaxtu lahu baad ohan kartaa shakartuhu baad shakartu lahu baad ohan kartaa saasaa loo qabiya min xayu tacadi waluzum markaynu ka eegno waxaa kaloo ficilka mutacadiga uu qaybsamaa saddex ficilka mutacadiga talaabaya saddex buu qaybsamaa saddexdaasi waa maxay mutacadin ilaa waaxidin mid hal mafcuul keliya u talaaba itaalkiisu hal mafcuul keliya inuu talaabo tusaale shariba weeyaan shariba shariba maxaad odhanaysaa shariba zaydun labanan zayd wuxuu cabay caano halkaa keliyuu la itaalyahay mid labaad ma qaadan karo wa mutacadin ila nain iyo mid laba u tallaaba saqaa bakrun khaalidan samnan ninkii bakr la ohan jiray khaalid wuxuu waraabiye subag subag buu waraabiye haye saqaa bakrun khaalidan samnan khaalidan iyo samnan mayna labadu mafcuulayn labaduba waa laba mafcuul sooma taasina labay u tallowday iyo mid saddex u tallaaba aclamtu zaydan camran faadilan mayna saddex qaadanayadna saddex bay qaadatay intaasaa loo qaybinaya ficilka mutacadiga ah ee mafcuul u tallaabaana saddexdaa mid weeyi mutacadin ilaa waaxidin mutacadin ila tnaini mutacadin ilaa halaatatin saddexdaasu noqonaya haddaba mutacadin ila tnain ka u tallaabaa laba loo qaybiya waxaa loo qaybiyaa labadaa uu u tallaabaya asalka orgii hore inay mubtadiyi khabar ahaayeen waa kaana iyo walaalaheed waa dhanna iyo walaalaheed baan ujeeda dhanna iyo walaalaheed iyo inaanu ahayn oo sida saqa iyo baabu baabu actaa waa kaasaa soo garan maysan kuwaa weeyaan taasay noqoni haddaba ficilku mutacadiga iyo ficilka laasimka maxaa lagu kala garanaya ficilku inuu mutacadi yahay iyo inuu laazim yahay maxaynu ku kala garanana tusaale yaro gaamaba culimadu sheegi jiraan waxay idhahdaan ficilkani haddii uu ka dhacay xubnaha barhkood waa mutacadi waa mutacadi haddii uu ka dhacay xubnaha oo dhanna waa laazima mafcuuluma talaabay saxiix hadduu jidhkaaga oo dhan ka dhacay waa laazim hadduu jidhkaaga barh ka ka dhacayna waa mutacadi tusaalead ku fahmi qaama iminka ka hor qaama zaydun zayd baa ka mutacadi laazim waa laazim limaada dee madaxu ma ma madax keliya kaca ya waa maya soo ma xubnoo dhan ba wada kacay luga iyo gac wixii meeshaad ka wada jalasa ka waran jalas mina laazimayn ma badh baa fadhiista ma lug keliyaa fadhiisan la jirkao dhan baa wada fadhiisanaya soo ma ka dhacayo ficilkan xubnaha oo dhan waa laazim ficilkaasi mafcuuluma talaabo iska ilaaliya hadduu laakin barh kamida ka dhacayo xubnoo dhan kama wada dhacayo laakin xubnii barh kamid ka dhacaya waa mutacadi tusaalaad baraaba ka waran waan garahay dee gebigaag mad wada garaay manad xubin kamid ah, wax ku garahay waad ku garahay fahime ka waran ya dee meel gaaraad ka fahamsama sameeco ka waran ya soma waka markaa xubnaha o dhan hadduu ka wada dhaco waa laazim xubnaha bar kamid a ah hadduu ka dhacana waa mutacadi mana basiran intaasina aad ba wuxuu yihi sheekhu wa kullu ficlin ficil dhammaantii ficilka oo mutacadin gudbaya ilaa mafcuulun bihi mafcuulun bihi u gudbayaa yansibu waa nasbinaya ay huwa ficilkaasi mafcuulo mafcuulkiisa ayaa nasbinaya wadalika tusaale milu saa waa waraabiye iyo wix lamid awey ah saqaadani waa tusaalihii ficilka u gudbaya labada saqaa zaydun zayd wuxuu waraabiyey daabatahu daabadiisii almaa biyo ayuu waraabiyey wayashrabu wayashribu may dhahdaa markaan mudaaricaynayo may sarfigaynu ku baranay ah, waa min baabi facila waftax mawdic alkasri fi lmabniyi min facila soo saamaan jirin shariba yashrabu waad odhanaysaa wa yashrabu ay wa milu yashrabu waa cabaya iyo wixii lamid a wey ay huwa zayd alcasla malabkii buu cabayaa laakina ficla shaki walyaqiini yansibu mafcuulayni fi talqiini baabu danna waa khawaatiha ey haadaakani baabu danna danno walaalaheed weeyi waa khawaatiha wa baabi wa baabu akhawaatiha iyo kuwa iyada la midka camalfalka kula midka baabkeedii weeye akhawaadka wuxuu uga jeedaa nadaa'iruhaa fi lcamal waa kuwa iyada kula midka camalka marka isticaara ku jirta wax la idhaahdo walaalaha danna guud ahaan waa koob iyo labaatan ficil marka laisku wada geeyo danna walaalahayga lagu sheegaya waa koob iyo labaatan ficil weeye koob iyo labaatankaasi ficil toddoba ficil buu ka sheegay sheekhu saxiix waa koob iyo labaatan ficil bay danna la walaalaa koob iyo labaatankaa ficil toddoba keliya ayuu ka sheegay wuxuu ka sheegay dannuu ka sheegay khaalana waa sheegay wajadana waa sheegay ra'aana waa sheegay calimana waa sheegay xasibana waa sheegay zacamana waa sheegay waa imse ficil soo toddoba maa toddobadaas buu sheegay haddaba koob iyo labaatankaa ficil ee danno iyo walaalaheed ah saddex qaybood baa loo qaybiyaa kow afcaal lquluub laba afcaal tasyiir saddex afcaal lxawaas saddexdaasaa loo qaybinaya waa afcaal alquluub afcaal altasyiir afcaal alxawaas saddexdaasaa loo qaybinaya saddexdaa qaybta hore ee ah afcaal lquluub waa afar iyo toban ficil afar iyo tobankaa ficil laftooda laba qaybood loo kala jebin afcaal rujxaan waxaa la dhaha afcaal mala faa'idaysa rujxaan iyo danigu waa isku mid iyo afcaal yaqiin afcaal yaqiin iyo hubaal faa'iidaysa labadaasaa loo qaybin afcaasha faaidaysa afcaal rujcaan oo shaki i waa sideed waa dhanna waa khaala waa xasiba waa zacma waa jacala waa cadda waa xajaa wa hab intaasoo mutamida kumaynaan soo marin intaasi rujcaan bay faa'idayn jireen kamidina yaqiin bay faa'ideeyaan waa ra'aa waa calima waa wajada waa alfaa wa daraa wa tacalam mana mutamidka intaa kusoo marin ma tusaalayaashoodii lixdaasina yaqiin bay faa'ideeyaan afar iyo tobankaas afcaalulquluub baa la ydhaahdaa afcaalulquluubna waxa loogu bixiyey macaanideeda qalbiga ku quma macaanidooda ayaa qalbiga ku quma qaybta labaad waa afcaal loo yaqaano afcaalu tasyir waa lix iyaduna waa sayara waa radda wa taraka waa itakhada wa jacala wa wahaba midna waa afcaalulxawaas oo waa samica inkastoo khilaaf ka joog ka taagnaan jiray samso ilaa ajrumigii inay daba socdo sooma ilaa mutamimadii khilaaf baa ku jira iyada sooma maca khilaafiha iyadoo maca ikhtilaafi alculamaa fiih iyadoo lala qabo waa min afcaali alxawaasi weeyi iyaduna taasaa loo qaybinaya soo islamayna fahmin maxaynu nidhi afcaasha baabkani waa koob iyo labaatan ficil koob iyo labaatankaasi ficil waxaa loo qaybinayaa saddex qaybood afcaalu lquluub afcaalu tasyir afcaalu lxawaas afcaalu lquluub afar iyo toban afar iyo tobankaasi ayaa haddana loo qaybinaya laba qaybood afcaalu rujxaan iyo afcaalu lyaqiin afcaal rujcan waa sideed afcaaluyaqiinna waa lix afcaalu tashiirna waa lix afcaalulxawaasna waa hal iyadoo weliba laisku khilaafsana haddana afcaalulquluub oo wada socota afar iyo toban ficil bay ahayn baa laba loo qaybin wax mutasarifa iyo wax hayru mutasarifa mutasarifkeedu waa laba iyo toban hayru mutasarifkuna waa laba ficil waa hab iyo tacalam inta mutamimid kusoo marnay soo laqmadin baa ku dhiman marka laakina ficla shaki walyaqiini yansibu mafcuulayni fi talqiini istidraag buu sheeku keenay laakina ya istidraag buu keenay wuxuu istidraagayaa wuxuuna yidhi wa kullu ficlin mutacaddin yansibu mafcuulahu soo saarna ma odhan saasuuna yidhi wuxuu kor yeelayaa tawahum ka dhalanaya halkaasi oo ah ficil kasta oo mutacadiya oo gudbaa hal mafcuul keliya u qaataa wahmiga caynkaasu meesha ka saaraya oo afcaasha loo yaqaano afcaal shaki walyaqiin way gudubtaa laba mafcuul bayna u gudubtaa saxiix walala intaas wada wuxuu yidhi laakina ficla shaki ha yeeshee shakiga ficilkiisu haddaad dootidna waxaa tirahda laakina ficla shaki ay laakina afcaala shaki sida muqararka kuwa cilmul usuulka mufrad mudaaf limacrifati yacum waynu gaari doonaa insha allah laakina ficla shaki ay laakina afcaala shaki shakiga afcaashiisu walyaqiini wa afcaal alyaqiini hubaasha afcaasheedu yansibu waa nasbini ay huwa ficlu shakiga iyo ficlulyaqiinku mafcuulayni laba mafcuul ayuu nasbin fi talqiini laqimaada dhexdeeduna ku nasbin talqiinka waxaa la dhahdaa waa xikaayat lqowli liman yaquuluhu waa inaad cid wax ku tidhaahdid si uu isna usii idhaahdo cid wax odhanaysa waa inaad u sheegtid wax imlahana waxaa la dhahaa xikaayat lqowli liman yaktubuhu inaad cid wax u sheegtid si uu wax u qoro markaad ardayga ku leedahay kataba maxaad kataba ugu leedahay dee isagu inu qoraa doonaysaa sooma waka marka talqiinka halkan wuxuu uga jeedaa waa ilqaamu maa fii qalbika ila alghayri cala sabiili shaki aw alyaqiin waa in waxa qalbigaaga ku jira aad u sheegtid cid kale calaa sabiili shaki aw alyaqiinna aad ugu sheegtid saas baa la raa talqiinkan uga jeeda wuxuu yidhi laakina ficla shaki ha yeeshee shakiga ficilkiisa walyaqiini wa ficlalyaqiini hubaasha ficilkiisa yansibu waa nasbini ay huwa ficilkaasi mafcuulayni laba mafcuul buu nasbin fi talqiini laqiinaada dhexdeeduna ku nasbin taquulu waxaad odhanaysaa qad khiltu dhab ahaan waxaan u maleeyey alhilaala bishii laa'ixan mid iftiimaya inuu yahay waqad wajadtu dhab ahaan waxaan ku ogaaday almustashaara kii lala tashanayey naasixa mid nasteexaynaya inuu yahay wamaa adunnu uma malaynayo caamiran caamir uma malaynayo rafiiqan ay saaxiiban saaxiib uma malaynayo walaa araa kuma ogi khaalidan khaalid kuma ogi sadiiqan saaxiib kuma ogi saaxiibka oo lii ay kaa-inan lii aniga ii sugnaaday wa haakadaa ay wa tafcalu waad samayn hakadaa saasoo kale ayaad ku samayn fii calimtu waan ogaaday dhexdeeda saasaad ku samayn wa fii xasibtu waan maleeyey dhexdeedana saasaad ku samayn uma fii zacamtu wa fii zacamtu waan maleeyey dhexdeedana saasaad ku samayn toddoba ficil keli u ka sheegay soo ma toddobada ficil buu sheeku kuu tiriyo khaalaa u horaysa khaala ayaa u horaysa tusaaleheegii buu kusiiyo wuxuu ku yihi khiltulhilaala laayaxan khiltu waa ficilya faacilkii weeye alhilaala waa mafcuulkii koobaad laayaxanna waa mafcuulkii labaad weeyi waana ta mudaariceedu uu ku yimaado yakhaalu ta mudaariceegu yakuulu uu ku yimaado maaha iska ilaali ta waa wajada iyadna wajadtulmustashaara naasixan almustashaara waa mafcuulkii koobaad naasixana waa mafcuulkii labaad mustashaarna waa ismu mafcuul weeyi mustashiirna ismi faacil buu noqoni naasixan laftiisa waa ismi faacil o nasaxa ismiyadii faacil weeye wajadna waa bimacnaa calimo weeyaan hadday noqoto bimacnaa asaaba hal mafcuul keliya qaata wajadtu daalata ka warran baadidii baan helay oon asiibay hal mafcuul keliya qaadanaysa wajado bimanaa istina ama wajado bimanaa xaqadiina waaba laazim ee mafcuul qaadan mayso waxaa kaluu kuxigsiya adunu tasarufaadkaygii wax kamiduu kuu sheegay dhanna mudaariceegii buu keenay araana mudaariceegii buu keenay soo ma ra'aa mudaariceegii dhanna mudaariceegiina waa ad u nuday waa mafcuulkeegii koobaad rafiiqina waa mafcuulkeedii labaad weeye waa yahay haddaba waa markay warka kifaaideynaysa waxa weeyaan malaha markay faa'ideynaysa rujxaanka ay raajixa ku ahayd wey waxaa ku saarayaa dhanno bimacnaa ittihaamaad ah, dhanantu zaydan zayd baan tuhmay danantu zaydin zayd baan tuhmay hal mafcuul keliya ma qaadanaysaa sheekh laba mafcuul ma qaadanayso tuhun hadday noqoto bimacnaa dannadaas walaa walaa araa lii khaalidan sadiiqan araadan waa ficilkii mudaaric laba mafcuul bay u baahan tahay khaalidan waa kii koowaad sadiiqanna waa maxay waa kii labaad weeye liidanna waxaad ka sifaysaa sadiiqanta ka sife ya haddee dootidna xaalaba ka dhigo oo idaa taqadama nactu nakirati ucriba xaalan soo samaynan oran jirin xaalaba ka laqmay labada qowlba jaaza wajaaza kuu banaan sheekh markaa araadana waa kii yaqiintahayd weeye sadiiq maxaa la dhahdaa saaxiib waa maxay man yafrax lifarxika wa yaxzunu lixusnika waa qofka markaad faraxsan tahay kula faraxsan markaad murugaysan tahayna qofka kula murugaysan kaas baa saaxiib ayaa la dhahdaa sadiiq kaasaa la dhahdaa waayahay cadow waa isagoo khilaafsante oo ka soo horjeeda hadday bimacnaa basro tahay ka waran bimacnaa absare hadday tahay hal mafcuul keliya qaadanaysa ra'aytu zaydan zayd baan arkay ka waran sheekh ya hal mafcuul bay qaadataa taas iska ilaali calimina waa saas oo kale buu ku yidhi calima waa marka yaqiin faa'ideynaysa wey hadday noqoto ka waran waa bartay calimtulmasalata masaladii baan bartay ka waran hal mafcuul keliya qaadanaysa iyadna xasiba ka waran xasibana iyadna waa marka ay faa'ideynayso rujxaan markay faa'ideynayso yaqiinna waa ay faa'iideysaa xasibtu tuqaawal juuda khayraa tijaaratin rabaaxan idaa malmaaru asbaxa haaqila xasibtu tuqaa waljuuda khayra xasibtu atuqaa iyo khayra tijaarati labadaa mafcuul weeyaan waana yaqiin wey xasibtu waxaan ku yaqiinsiday bu ihi atuqaa laka cabsiga waljuuda iyo deeqda khayra tijaaratin ganacsi kagu khayr badan in ay yihiin rabaaxan xagga macaashka idaa malmaru idaa asbaxa almaru ruuxu marka uu ahaado haaqila mid culus ruuxa markay naftu ka waxuu ka tegay oo uu ku dheefo waxyaalaha ugu wanaagsan waxaan ku yaqiinsaday buu yidhi inuu alla kacabsiyo addunyada kala dhaadhacay iyo inu ahaa deeqsiya oo gacantiisu ay furnayd uma fi zacamtu zacamo bimacnaa dhanaa wey zacmi ay noqoto bimacnaa kafala hadday noqoto ama bimacnaa qaala hadday noqoto zacmo wuu yidhiya noqoto sheekhow hal mafcuul keliya ayuu hal mafcuul keliya ayuu wuxuu yidhi laakina ficla shaki ha yeeshee shakiga ficilkiisa walyaqiini wa ficlalyaqiini hubaasha ficilkeedu yansibu waa nasbinaya ay huwa ficlu shakiga iyo ficlulyaqiinku mafcuuleyni laba mafcuul fi talqiini laqiinaada dhexdeeda taquulu waxaad odhanaysaa qad khiltu dhab ahaan waxaan u maleeyey alhilaala bishii laayaxan mid iftiimaysa inay tahay waqad wajadtu waxaan ku ogaaday almustashaara kii lala tashanaayey naasixa mid nasteexaynayo inuu yahay wamaa adunnu uma malaynayo caamiran caamir rafiiqa saaxiib uma malaynayo walaa araa kuma ogi khaalidan khaalid kuma ogi sadiiqan saaxiib kuma ogi lii kainan lii sadiiqaasoo li ay kaainan li aniga ii sugnaaday wahaakada ay wa tafcalu waad samayn hakadaa saasoo kale ayaad ku samayn fii calimtu waan ogaaday dhexdeeda saasaad ku samayn wa fii xasibtu waan maleeyey dhexdeedana saasaad ku samayn uma fii zacamtu fii zacamtu waan maleeyey dhexdeedana saasaad ku samayn keliya waxay noo laaban afcaashani axkaam bay iska leedahay axkaam ayay leedahay kitaabkii horeynu kusomarnay mutamimada axkaamtaasi saddex bay ahaan jireen ko alicmaalu laba alilqaaw saddex atacliiqu mana saddexda xukun ahaan jirin saddexda xukun baa jira saddexda hukunka u horaya waa alicmaal waxaa ka siman afcaashii oo dhan afcaalulqulub iyo afcaalutasiir way ka siman yihin waa in la camal siiyo tusaale danantu zaydan qaa'ima meena saxaysha waa icmaalkii alilqa ilquhu waa maxay ibaalu lcamali lafdan wa maxalla waa in camalkii laga buriyo lafdi ahaan iyo macno ahaan lafdi ahaan iyo maxal ahaanba waa laga burinaya sababtu maxay ku dhacaysaa sababtu waxay ku dhacaysaa laba arrimood ko ima tawasud wa ima taahur aamilkii caamilkiibaa bartanka galay oo udhexeeya labadii macmuul ama caamilkiibaaba ta'ahuray oo labadii macmuul ka dambeeya labada arimood hadii la helo ilqa meeshii imanaya ilqi ayaa imanay oo ah ibطaalu lcamali lafdan wa maxalla tusaale zaydun dhanantu qaa'imun ka waran caamilkii waayo waa dhanantu labadii macmuulna waa zayd iyo qaa'im soo dhanantu oo caamilkii maxay udhaxaysaa labadii macmuul halkaa maxaa imanaya marka ilqe lafdan wa maxallan waad ka burinaysaa laakiin sida raajixa ah, haddii caamilku uu tawasudo waxa raajix ah alicmaal in la camal siiya raajix zaydan danantu qaaiman baad ohanaysa saasaa raajix laakiin haddii uu taahuro oo ay noqoto zaydun qaaimun danantu waxa raajixa ah, alilgaa baa raajixa in la ilqeeyo oo lafdan wa maxalin laga bilaash yeelo ayaa waajib noqonaysa xukunka saddexaad waa tacliiq tacliiq waa maxay ibaalu lcamali lafdan laa maxalla camalkii baa laga burinayaa lafdiga lafdi ahaan waa laga burinaya laakiin maxal ahaan waa jooga sababtu maxay ku dhacaysaa waxay ku dhacaysaa muujib lafdiya ayaa jiro oo labadii mafcuul mid kamid a noqday ismu istifaam linaclama ayu lxisbayni axsaa limaa labisu haye mafcuulkii muxuu noqday ya linaclama ayu lxisbayn ismu istifaam buu noqday soo ismu istifaam kan baa tacliiqinaya wuu xidhaya eeg wuu marka maxaa la samaynaya lafdi ahaan buu ka xidhay laakin macnaa eh, maxal ahaan kamuu xidhin ma isla fahni saddexdaa xukun bay markaa ay leedahay afcaashani saddexda xukun waa maxay alicmaal walilgaa wtacliiq icmaalka waynu garna waa ina camal siiyo ilquhuna waa maxay waa ibtaalu lcamali lafdan wa maxalla sababtuna waa maxay caamilkii baa tawasuday ama ta'ahuray hadduu tawasuday sida raajixa waa in la camal siiyo haddii uu ta'ahurana sida raajix waa in la ilqeeyo tacliiquna waa maxay ibdaalu lcamali lafdan laa maxalla in camalkii laga buriyo lafdiyahaan lakin maxalaan looga burin sababtuna waa maxay muujib lafdiga ayaa meeshii jooga tusaalun baan kugu soo qaatay sida inuu noqdo mafcuulkii mid kamidii inuu noqdo ismu istifhaam inuu noqdo ama maaha maada naafiyada laqad calimta ma haaulaai yantiquun calimta iminka maxaa ka xidhay calimo maxaa ka xidhay inay gudubto maadaa naafiyadaha ka xidhay lafdi ahaan bay uga burisay lakin maxalaan way joogtaa oo jumlada dambe la odhanay sadma sad mafcuule calima la odhan doona halkaan waxaa noogu dhamaaday baabkaasi ayaa noogu dhamaaday wallahu aclam subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk